بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله علامة الخفض التي بها انضباط كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض بكسر ما من الأسماء عري في رفعه بالضم حيث ينصرف واخفض بياء كل ما بها نصيب والخمسة الأسماء بشرطها تصب واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فألف تانيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان الوصف مع عدل عري مع عدل عريف أو وزن فعل أو بنون وآلف وهذه ثلاث تمنع العلام وزاد تركيبا وأسماء العجم كذاك تانيث بما عدا الأليف فإن يضف أو يأتي بعد الصريف waxaynu kusoo guda jirnay baabkii la odhan jiray baabu macrifati calaamaati اlicraab markaa horay waxaynu u qaadanay aqsaamu licraab inay afar ahaayeen afartii laba ka mida waynu soo qaadanay culimay waxaynu soo qaadanay rafcadu calaamadaha ay leedahay iyo calaamadahaasi mawaadicda iyo boosaska ay degaan waxaynanu kusoo tilmaanay calaamadaheegu inay ahaayeen afar mawaadeeda calaamadahaasi ay degayaan marka la tafsiiliyo inay gaadhayeen koob iyo toban mawdec siday u kala qaadanayeen iyo sidii loo kala lahaana horayn usoo marnay waxay noogu soo xigay nasbo nasbo calaamada ayay lahayd calaamadaha nasba ay lahayd waxay ahaayeen shan mawaadicda ay degayeenna waxay ahaayeen koob iyo toban marka la tafsiiliyo soo soomahn intaasaynu ka soo baxnay marka aqsaamulicraab qaybtii saddexaad ayaa doonaya halkan inuu ka sheego oo ah khafdadii khafdadu iyaduna waxay leedahay oo lagaga waramayaa waa dikru calaamaati alkhafdi khafd calaamadaha ay leedahay waa la sheegaya masalada labaad ee uu ka waramayaa waxa ay tahay waa dikru mawaadici calaamaati alkhafdi khafdada calaamadaheegu meelaha iyo boosaska ay degaan halkee loogu hagaagi karaa calaamadaha khafda ay leedahay halkay degaan labadaa masalo ayuu kaga waramaya waa intii hore sheekhu shaarixi wuxuuba leeyahay lakin kana alwlaa alaa inuuna u turjumayn bay ahayd lima mara fi calaamaati nasbi waayo calaamaatu nasbi waxaa inoogu soo hormaray wuxuu leeyahay eh, tarjumadani waxay soo gudagelaysay tarjumada ka horeysa sidaa aawadeed wuxuu leeyahay in la tarjumeeye mabay ahayne in de lagu xidhiidhiyo unbay ahayd nadmi ahaan in loogu xidhiidhiyo unbay ahayde in la tarjumeeyo mabay ahayn buu leeyahay sheekhu markaa wuxuu yidhi isagoo taa ka waramaya khafdo calaamadaheegu haddaynu khulaasayno waa saddex waa kasro oo asala iyada ayaa asala kasra intay cudurtoobaysana wax kale meesha ma degi karaan oo khafdayna ma tusin karo waxaa kusoo xigtay ya yadana waxa loogu xiisiiyey waa liannahaa bintu walitawalidihaa canhaa cinda alishbaac marka kasrada la dhargiye maxaa ka dhalata iyo ayaa ka dhalata waxaa u dambaysa fatxo fatxadana wuxuu u dambaysiiyey ama uugu xigsiiyey eh, fatxada iyo kasradu dawaa walaalo xaggey walaalo ka yihiin dee mid kasta waa xarako hoos dhiguna waa xarako kordhiguna xarako weeyi calaamadihii maadaama oo aynu garanay inay saddex yihiin waa kasro iyo ya iyo fatxo mawaadicda ay degayaan maxay noqonayaan mawaadicda ay degi doonaan waxay noqon doonaan markaynu tafsiilino sideed mawdic bay degi doonaan sideed mawdic ayay degi doonaano dee kitaabkii ajrimigeenu kuso sharaxnay haddee su-aal lagu weydiiyo oo lagu dhaahdo sawtimuqrabaaddu ahayd koob iyo toban maxaa sideed iyo toban iyada ku kooday waa su-aal lagu weydiin karo jawaabteeda waa inaad hore u cabir kartid jawaabteedu maxay noqonaysaa jawaabteedu waxay noqonaysaa afcaasha lama khafdiyade afcaasha ma la khafdiya calaamadan iyay ahayd ama aqsaam ulicraab markaynu marayna waynu qaybine qaybtan iyay gaar ku ahayd ismibay gaar ku ahayd markaa sideeddii ismigunbaa soo gudagelaya bes maxay naga baxaya saddexdii ficilka dee ficil lama khafdiyo sideedda ismigaa soo gudagelaya sideedan ismiga siday u kala qaadanayaan sheekha inoo sharxi doona wuxuu yidhi sheekhu calaamat khafdi khafdada calaamadaheegu allatii calaamadahaasoo indabada u koobmay ay huwa khafduhu bihaa calaamada uu ku koobmay halaaatun saddex weeye kasrun ay alcalaamatu اluulaa calaamada koowaadi kasrun ay kasratun kasro weeyi tasaamux baa ku jira oo dee tadii daruurta nabigu uga gooyey yajuusu fi shicri maa laa yajuusu fii hayri wa yaaun ay calaamada labaadi yaaun ya weeye uma fatxatun waalcalaamatu thalitha calaamada saddexaadi fatxatun fatxa weeye faqad oo keliya wuxuu leeyahay sheekhu khafdu calaamadaha ay leedahay ee lagu koobi karaai waa saddex kasra u horeysa iyada ayaa asla wuxuuna usoo horeysay waa liasaalatiha iyada ayaa asla yabaa uu ku xigsiiyo yadana wuxuu ugu xigsiiyey waa waa inanteedii weeyaan waa litawaludiha canha cinda alishbaa marka kasrada la dhargiyo ya ayaa ka dhalata wuxuu ku xigsiiyey fatxo wuxuu ugu xigsiinayaa fatxadana liannahaa ukhtlfatxa kasra kasrada ayay walaalayiin oo xaggay walaalo ka noqdeen dee xagga xarakanimada ayay ka walaaloobeen xagga xarakanimada ayay ka walaaloobeen marka calaamadaha lagu dabdiyo ee lagu gartaa khafdo shaygani inuu khafdisan yahay waa saddexdaa calaamadood kama baxaan saddexdaa calaamadood asalkiina saasaynu kusoo baranay haddaba markaynu nidhi calaamatulkhafdi dee mubtadaynu ka dhignay alaaatun baynu soo qadarnay alaatana waynu garananaa sooma dee waa saddex markaa si ay isku mutaabaqeeyaan calaamadan waxaa looga jeedaa jamc waayo qawaacidfiqiga ama usuliiga waxaa lagu bartaa almufrad mudaaf ilaa macrifa yacun wa miluhu id yudaafu fafhamhu diita maa yudaafu sidii naasiru sicdi u lahaa markaa calaamatkhafd calaama waa mufrad khafdioo macrifa loo idaafeeyey maxaa jamc bay noqonaysaa calaamat lkhafdi ay calaamaat lkhafdi khafdada calaamadaheegu allatii calaamadaasoo indabada u koobmay ay huwa khafdihii bihaa calaamada uu ku koobmay halaaatun saddex weeyi kasrun ay alcalaamatu lula calaamada koowaadi kasrun markaa maxaynu ka dhignay khabaru limubtadain maxduufin taqdiiruhu alcalaamatu lula alcalaamatu lula calaamada koowaad kasrun ay kasratun kasro weeyi tasaamux baa ku sugan tadii baa laga gooye wayaaun ay alcalaamatu thaaniya calaamada labaadi yaaun ya weeye uma fatxatun umadan waa bimacna lwaaw waalcalaamatu haaliha calaamada saddexaadi fatxatun fatxo weeyi faqad oo keliya faqadan ilaa saddex icraabood baa ku banaanaan ayaa ku banaan fadaa yar culimada qaarkood waxay leeyihin waa litaziini lafdi zaa'idatun litaziini lafdi lafdigun bay qurxinaysaa qadna markaa waa ismu ficlo bimacnaa xasbo bimacnaa xasbu bay leeyihin marka calaamadaha lagu gartaay waa saddexda saddexdani siday haddaba u kala qaadanayaan mawaadicdii sideedda ahayd ee aynu soo baranay wuxuu yidhi sheekhu fakfid bikasrin ma min alasmaa curif fii rafcihi bidami xayu yansarif fakfid khafdi fakfid khafdi bikasrin ay bikasratin kasra ku khafdi ma ay ay ladii kii ku khafdi min alasmaa kaainan xaalo uu yahay maagaasi min alasmaai asmaada xaalo uu ka mid yahay curifa la ogaaday ay huwa maaga fii rafcihi rafcihiisa lagu ogaaday bidami ay bidamati dame lagu ogaaday xayu meel kasra ku khafdi yansarifu u sarfoomi ay huwa maagu wuxuu ku leeyahay sheekhu kasro waa calaamadii koowaade asalka hayd sooma kasro waxaad ku khafdisaa shay kasta oo ismiya rafcihiisiina lagu soo ogaado xaalatu rafcayn dama lagu rafciyo weliba shardi aan kuu raaciye waa meesha weliba uu munsarifka yahay buu ku yidhi inaad fahanteen bay la wuxuu ku leeyahay kasro waxaad ku khafdisaa ismigii xaalatu rafca aad ku soo baratay in damo lagu rafciyo halkaa waad fahamteen ma marka maxaa loo jeedaa maadaama aynu nidhi min alasmaa'i horta maxay naga baxay afcaashii daaqaday ka baxday afcaashii dame maxaa lagu rafcin jiray toddoba toddobaa lagu rafcin jiray toddobadii min alasmaai muxuu kaa saaray labuu saaray oo afcaala asmaadii lafteedii baa isku soo hadho imisay ahayd shan bay ahayd bixayu yansarifna muxuu saaraya labuu saaraya ismi mufrada oo ya maa laa yansarif ha hayru munsarifa iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa maxaa soo hadhay saddex keliya soo hadhay saddex baa soo hadhay saddexdaas waa maxay ismi mufrada oo munصarifa jamcu tagsiir munصarifa saasuu kugu qayda jurmigu weliba jamculmaana tusaalim isagaa jurmigu wamuu qaydin wuxuu u qaydi waayey isagu aaliban waa munصarifun bade haaliban isagu waa munصarifun ilaa mararka qaarkood ba culimad ka soo reebana markaan waynu gaari doonaa marka cid magac looga dhiga buu leeyahay ee cid lagu magacaabo meel magac looga dhigo maasumiye u noqdo kolkaasoo kale adu culimadu way isku khilaafsan yihin oo ilaa saddex qowl ayay iskugu khilaafsan yihin markaa taas waynu gaari doonaaye laakiin ogaada beydka macnihiisu inuu saa yahay hadda bay la tahay kasro waxaa lagu khafdinaya wixii aad soo martay xaalatu rafca aad ku soo ogaatay damo in lagu rafciyo shardi aan kuu sii dhiga weliba waa meesha uu yahay shaygaa dame lagu rafcin jiray munsarif marka khafdo lagu marka kasre lagu khafdinayo marka waa saddex waa ismi mufrida oo munsarifa iyo jamcu tagsiir munsarifa iyo jamcu maana tasaalimo dee asalkiiba qeydka isaga muu raacin sababtuu u raacin waayeyna aaliba isagu waa munصari waad fahnay sooma markaa eega fakfid waa ficil amar bikasrin waa jaariya majruur ikfid baa lagu tacalujinaya maa soo aragtid mawsuula laga dhigaa mawsuufan nakiro mawsuufana waa laga dhigaa waana mafcuulkii ikfid min alasmaai jaariya majruurkan waxaa laga xaalaynaya maada curifa waa ficil maadi oo muqayaru siiqa naaibu faacilkii maadaa loo celinaya jumlada curifa hadaynu maada ka dhigno mawsuulo waxay noqonaysaa silo hadaynu ka dhigno maada nakira mawsuufa haddii aynu ka dhignona waxay noqonaysaa maxay ya sifay noqonaysaa sifo ayay noqonaysaa markaa eeg fakhfid khafdi bikasrin ay bikasratin kasre ku khafdi tasaamux baa ku sugane ma shay ku khafdi min alasmaai asmaa'ada xaalada uu ka mid yahay he min alasmaai kaainan xaalo u yahay maagaasi min alasmaai asmaada shaygaasoo curifa la ogaaday ay huwa maaga fii rafcihi rafcihiisa dhexdiisa lagu ogaaday bidammi ay bidammati dame lagu ogaaday xayu meel kasra ku khafdi yansarifu u ay huwa maagaasi waynu faanaada hadda soo ma rafcii markaa jaariya majruurka waxaanu ku tacalujinay curifa bidami jaariya majruurka waxaynu ku tacalujinay curifa xayu darafkan waxaynu ku tacalujinay ikfid yansarifna waynu garananaa de faacilkeyga maada u noqonaya waa markaynu ka laqmayna maxay maada nakiro mawsuufaynu ka laqmayna haddaad sile ka dhigtidna fakhfid khafdi bikasrin ay bikasratin kasro ma ay ay ladii kii ku khafdi min alasmaai asmaa'ada xaalada uu ka mid yahay curifa la ogaaday silun bay noqonaysaa jumladu ay huwa maaga fii rafcihi rafcihiisa dhexdiisa lagu ogaaday bidami ay bidamati dame lagu ogaaday mayna basidayn markaa bidami halkaynu ku tacalujinay labada goorba curifaynu ku tacalujinay waxaa banaan bidami in lagu tacalujiyo fi rafci fakfid khafdi bikasrin ay bikasratin kasra ku khafdi ma shay ku khafdi kaainan xaalo u yahay min alasmaai asmaada maagaasoo curifa la ogaaday ay huwa maaga fii rafcihi rafcihiisa dhexdiisa lagu ogaaday bidami ay bidamati dame lagu rafciyo damehe lagu rafciyo laakiin saa horaa ka fiican xayu meel kasre ku khafdi yansarifu uu sarfoomi ey huwa maagu meesha uu munsarif noqonayo kasre ku khafdi buu kuleeyahay sheekhu beytka laqmadiisa si fiican ba idinku dhacday la tahay wuxuu uga jeedaana si fiican ba idinku dhacdayo kasra laba saddex saddex mawdic bay degtay waka saddexda mawdic waa maxay waa ismi mufrada oo munsarifa jaaa zaydun waxaan ujeedaa marartu bizaydin bizaydin alba xarfu jarin zaydin ismu majruurun bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu cala akhiri lianahu ismun mufradun munsarifun marartu birijaalin birijaalin alba xarfu jar rijaalin ismu majruurun bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu cala akhiri lianahu jamcu taksiir munsarif soo basiid ma jam baanu salin waad garanaysiin maxaa la odhanaya marartu bimuslimaatin mayna basiidayn liannahu jamcu muanaf salimin baa la odhanaya halkaa waxaynu ku haynaa hal calaamo oo akasro iyo saddex mawdic oo ay degtay calaamadii labaad buu doonayaa inuu noo sheego waa yaada waa ininteedii iyadna kama dhacdo way la tartamaysaa iyadna saddex meelood bay degaysaa iga qabay ku tira saddexdii meelood in degay wakfid khafdi biyaain ya ku khafdi kulamaa ay kula ladii kii dhammaantii ya ku khafdi nusiba la nasbiyey ay huwa maaga bihaa ay bilyaai ya-da lagu nasbiyey muxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi ya waxaad ku qabdisaa wuu kuu duduubaya wax kastaoo lagu soo nasbiyey ya-da xaalatu nasbi markaad socotid xaalatu nasbi markaynu soo marina xalay ya maxaa lagu soo nasbiyey laba meelood maxay ahaayeen mahanihii iyo iyo jumcudka rusaale labadii haddaba sidaa aad u soo baratay ee lagu soo nasbiyey xalay ilyaba labadii horta ku khafdi yadi ma intaasu baan ku daaya may buu ku yidhaa eeg wlkhamsata wakfid khafdi bihaa ay bilyaa yadii ku khafdi alkhamsata shantii ku khafdi shantii alasmaa e ayil asmaa asmaada ahaa bisharihaa kaainan xaalay tahay shantaasi bisharihaa ay maca shuruuihaa shuruuddeedii maceeda xaalada ay tahay ya iyadana ku qabdi tusib waad asiibi ay ayin xaqa xaqa ayaad asiibi haddeed asmaaulkhamsihii aad ku qabdisidiya dee sidii xaqii iyo sawaabkii baad asiibtay haddii aanad ku haddii aanad ku qabdinna dee jawr baad samayso waad garab bartay weya macnuu waa iska tamaamu beyt beytkan macnihiisana fahma wuxuu ku leeyahay sheekhu ya waxaa lagu qabdinayaa saddex arrimood saddexdan arrimood iyada lagu qabdinaya waa maxay yada wixii aad ku soo martay xaalatu nasba ee lagu nasbi jiray horta ku khafdi labay haayeen jamcu mudakru saalim iyo iyo almuhana ama ataniya soma yahan tusaalayaashoodii marartu bizaydayni bizaydayni alba xarfu jar zaydayn ismajruuru bilba wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra ayaa cawl odhanayade liannahu muhana wanuuna ciwadun an itawini aw alxaraka aladayni kaana fi lismi lmufrad jamcu mudakar saalimna dee adu icraabta eh, uga qiyaas qaado tusaalihiisun qabso marartu bizaydina saxiix wala la cunumayna basiidayn laba ishkaal baa daba halkaa imanaya jawaabtooda iska qabo maxaan ku kala gartaa mufanaha iyo jamcu mudakar saalim maxaan ku kala garanaya ibtidaai baan ma kala garanaya bu bu yidhi ma maxaan ku kala saara zaydina iyo zaydayn waxaa lagaa yidhi waxaad ku kala garanaysaa musanaha zaydayni sooma alya almaftuux maa qablaha almaqsuur ma bacdaha musanaha yadiisa waxa ka horeeya waa la kor dhigaa waxa ka dambeeya oo nuunka ana waa la hoos dhigaa jamacana alya almaqsuur maa qablaha almaftuux maa bacdaha ya-da jamaca waxa ka horeeya waa la hoos dhigaa waa zaydi waxa ka dambeeya oo nuunkaana waa la kordhiyaa zaydina ishkaalkaasuu idinka baxayla tahay si haddaad ku kala garan lahaydeen ishkaal labaad iyagii laftoodii xaalatu nasbo waxaa lagu nasbiyaa ya labadoodiiba xaalatu khafdana waxaa lagu khafdiyaa ya maxaan ku kala gartaaba laga yidhi jawaabteeda iska qabo caamilkaad ku kala garanaysa haddaad aragtid caamil caamilu nasba kadibna uu musanna ya-daasi maxaad garanaysaa in calaamatnasba taad garanaysaa haddaad aragtid caamil caamilkhafda ila waynu soo baranay caamilkhafda maynaan baran waan baranay yadaasi maxaad garanaysaa inay tahay calaamatu khafda inay taad garanaysaa labada ishkaal bood fahamteen mayla tahay asmaulkhamsaha tusaalihiisii baa kuga adhay marartu biabika unbaad odhanaysaa marartu biabika biabika albaa xarfu khafdin abika ismun mahfuudu bilba wa calaamatu khafdihi alya alya niyaabatan can ilkasra liannahu ismun min aasmaa khams mayna basiidayn u fiirsa haddaba bisharihaa buu ku yidhi sheekh ma shardi keliya ilahay war asmaakamsadu shardi keliy ilahay sideed shardi baynu soo dhignay shanna ay ahaayeen caam saddexna ay ahaayeen khaas an takuuna mudaafa wa an takuuna idaafatuhaa ligayri yaai lmutakalim wa an takuuna mufrada wa an takuuna mukabara wa an takuuna gayra mansuuba an takuna fu khaaliyata min almiim waan takuna duu bimacnaa saaxib wa an tudaafa duu ila smi jinsin daahirin hayri wasfin saw sideedaa shardi maynaan soo dhigin haddana sheekhu wuxuu ku yidhi bishariha iminkaan ka soo jawaabnay mufradu mudaafin limacrifatin yacum shardi muna mufrad ahayn haadan loo daafiyey mayna macrifo ahayn bisharihaa bishuruuihaa bay ka dhigan tahay shuruuddii saasay uga dhigan tahay markaa markaa laqmada eeg iksid waa ficilkii amar biyaain ku tacalujiya jaari majruurka kula waa mafcuulkii kula mudaaf maada yar waa mudaaf iley soo garan nusiba soo garan nusiba waa ficil maadi majhuul loo bineeyey naaibu faacilka maada iskaga celi sifaad ka dhiga haddeed ka dhigtid maada maxay nakiro mawsuufa silaad ka dhigi maada haddeed mawsuulo ka dhigtid jaariyo majruurka bihaana nusiba iskaga tacalluji macni culmi mayna saxayn walkhamsata way kor dhigan tahe waxaad baa u qadarande ikfid bihaa baa u qadaran alkhamsata mafcuul uga dhig alasmaana waa nacti wuxuu u qasriyey waa daruuratu nadbi alasmaa weeyaan bishardiha jaariya majruurka xaalaynu ka dhiganaa khamsadaynu ka xaalaynana tusibna waa iska tamaamulbeyt tusibnaha waa iska tamaamulbeyt maxaa lagu khafdiya tusibtan jawaabu talab baa lagu khafdiy waynu gaari doonaa aqwaasha ku jirta insha allah laqmada daba markaa eeg wakfid khafdi biyaain ya ku khafdi kulamaa shay dhammaantii ya ku khafdi nusiba la nasbiyey huwa maaga bihaai bilyaai ya wixii lagu soo nasbiye xaalatu nasba ku khafdi buu kuleyahy maanta naya si fiican baan ufahnay ila tahay wlkhamsata ay wkhfid khafdi bihaa ay bilyaai yadii ku khafdi alkhamsata shantii ku khafdi shantii alasmaa ay ayil asmaaa asmaada ahaa shantii asmaaulkhamsaha aad u taqaanayna ya ku khafdi kaa'inan xaalay tahay shantaasi bisharihaa ay maca shuruuiha shuruudeeda maceeda xaalad ay tahay badn waa bimacnaa maca shuruuddeeda maceeda xaalad ay tahay oo shuruudiina ay wadato waxaad ku khafdisaaya haddii aad sidaa yeeshid tusib ay tuwaafiq waxaad waafiqi alxaqay ay ilxaqa xaq ayaad waafiqi ama tusib ay tuwaafiq maa qaalat ilcarabu carabi waxay tidhi iyo qawaaciddii ay martay ayaad maraysaa oo aad haysaa raadkeedii halkaana maxaynu ku haynaa culimo saddex mawdic iyo hal calaamo soo ma isku geeya markaa lix mawdic maxaynu haysanaa laba calaamo maxay noo hal mawdic iyo laba mawdic iyo iyo hal calaama inoo laaban ah, jamcu tagsir munsarifa iyo eh, eh, jamcu tagsir hayr munsarifa iyo ismi mufrida oo hayr munsarifa labadaasa inoo laabano labadaba fatxaa degi doonta wuxuu yidhi sheekhu wakfid bifatxin kula maa lam yansarif mima biwasfi lficli saara yatasif wakfid khafdi bifatxin ay bifatxatin fatxa ku khafdi kullamaa shay dhammaantii shaygaasoo lam yansarif aan sarfoomin ay huwa maagu mimaa kii xaalada uu ka mid yahay saara ahaanayay ay huwa maagu yatasifu mid ku sifoobaya ay huwa maagu biwasfilficli ficil tilmaantii ku sifoobaya muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay fatxo waxaad ku khafdisaa shay kastoo maalayansarifa waad fahmi kartaa meel muxuu uga jeedaa maalayansarifkan muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa aladi lam yaqbal tanwiina wاlkhafda bilkasra waa ismigii tanwiinta aan aqbalayn kasra in lagu khafdiyana aan aqbalayn waynu fahnay sooma maynaan fahmin culimo taasuu uga jeeda marka horeyna waynu usoo barano tanwiinta maxaa la dhaha tanwiinu tamkiin ama tanwiinu asarfi ama tanwiin almkina marka ismigii mutamakin amkin u noqonaya wan soma tanwiin tamkiin waa yahay wuxuu yidhi sheekhu fatxo waxaad ku qafdisaa shay kasta oo maalaa yansarifa macnii muna soo duuduubin shaygaasi waa maxay agkaasuu kasii gedi doonaa cilooyinkiisii iyo waxyaalihii u diidayey iyo siduu ficil u shabahay hadaba e ikfi waa ficil amar bifatxina tasaamux baa ku sugan waa bifatxatine ikfid iskaga tacaluji kullana waa mafcuulkeegi laqmada markaa ayay kaa qaldamay maada yarna waa mudaaf ileyhi lam yansarif maada haddeed mawsuulo ka dhigtid sila ka dhig haddeed nakiro mawsuufa ka dhigtidna shay ku rid min maada waxaynu ka xaalaynaynaa maada biwasfilficli jaar iyo majruurkan iyo tasifda dambe ku tacaluji saara waynu soo baranay saari min akhawati aye min akhawati kaana tarfacu lisma ismigeedi waa mustatir waa huwa oo maagu u noqonaya yatasifu jumladaasaa ah khabarkeediiya laqmadii maxay noqon wakfid khafdi bifatxin ay bifatxatin fatxa ku khafdi kulamaa shay dhammaantii shaygaasoo lam yansarif aan sarfoomin ay huwa shaygu oo aan aqbalin ama aan la tanwiinin tanwiintii tanwiinu sarfiga ahayd waa tanwiinu tamkiina kadib maalaynsarifku kuusii cadeeyo wuxuu ku yidhi kainan xaalow yahay maagaasi mimaa kii mid ka mida saara ahaanayey ey huwa maagu yatasifu mid ku sifoobaya ey huwa maagu mid ku sifoobaya ahaanayey biwasfi lficli ficil tilmaantii mid ku sifoobaya ahaanayey muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay ismiga maalaayansarifkii waayo waa mimaa biwasfi ficli saara yatasif markaa ficilka waxyaalihii loo diidi jiray laga mancin jiray ayaa ismigaa loo diidi doona ficil maa la kasriya maya lama kasriyo ficil maa la tanwiiniya maya lama tanwiiniyo maxaa keena maxay ciladahaasi way soo socdaan insha alla wakfid khafdi bifatxin ay bifatxatin fatxa ku khafdi kulamaa ay kula ladii kii dhammaantii ku khafdi lam yansarif aan sarfoomin ay huwa maagu kaainan xaal u yahay maagaasi mimaa ay min ma kii mid kamida saara ahaanayey ay huwa maagu yatasifu mid ku sifoobaya ahaanayey ay huwa maagu biwasfi lficli ficil tilmaantii ku sifoobaya ahaanayey insha alla caawa afartaa bid baan kudaynaa kontankaa bid caawa inagu joogaan halkaa maalinasarifka cilimkiisii baan ku gudageli doonaa insha allah afka caawa ku jooga subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu iley